قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين بسم الله الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد وحنكترنا كتاب لحليه طالب العلم Eh, waxaan khaasatan waxaan ku jirnay baabkii koowaad ee ka hadlayay aadaabu aalibi fii nafsihi aadaabta laga doonayo daalibulcilmiga naftigiisa waxaan idhi baabkaasi wuxuu ka kooban yahay ilaa shan iyo toban eh, shan iyo toban mabxaf ama shan iyo toban fasal oo kale ayuu ka kooban yahay eh, qaybta koowaad oo lambar kow ku qoray cunsurka koowaadi waa inuu cilmigu yahay cibaado oo aasaas uga dhiga kitaabka cibaadaduna maxay u baahan taha niri jamaaca maxay ku ansaxdaa cibaado laba shardi shardi kuwaad maxaa nihi alikhlaas cibaadadaan ikhlaas lahayn cibaado ma ah iyo daacadnimo aan lahayn ilahay wejigiisa loola jeeday subxaana wa tacaala shardiga labaadna maxaa niri alitibaac mu-alifku muxuu ku magacaabay maxabat ullaahi wa rasuulih ilaahay iyo rasuulka jacaylkiisa waa ilahay rasuulka jacaylkiisa waxa weeyaan waa aasaaska asalka u ah itibaaca raacitaanka liannahu qofku ciddou jeclaado waa raaca qofka alla iyo rasuulku markau jeclaado ayaga onku dabageli ayaga onku maanta raacaya saa darteeda qur-aanku waxau hormariyay maxabadaasi maxabadaasku shard itibaacu shardi ka dhigay oo maxabada uga dhigay iyo calaamad ulay kuntum tuxibuuna allaha fattabicuuni haddaad ilaahay jeceshiida isoo raaca marka raacitaanka nabiga ayaa wuxuu daliil u noqonayaa maxabada ilaahay subxaana wa tacaala sida qur-aanku maarta ilaahay jala wacala ku yiri kabacdi mualifku raxmat ullahi calayhi baabkaasi wadooyin wadooyin fiican buu uga hadlay iyo talooyin badan buu soo dhexgeliyey oo ku saabsan mawduuca kula wareegaya fasalka labaad usoo galay ama qeybta labaad oo lambar laba ah wuxuu yii wuxuu ka hadlay masaadiru taraqi cinda aalib cilm masaadirta oo wax ka qaato qofku markuu wax baranayo daalibku haddii uu masterka ka qalloocdo inta kalena ka hagaagi maayo waxaa la yihahdaa ardayga alfaxmala ka qalloocda albaqra kama toos hadduu qofku masterka masterka ka khalaabo wax ka baranayo ka lumo inta kasoo hartana waxa weeyaan wuxuu noqonayaa lumitaan walbuu ku soconaya marka masaadirta habka wax meesha laga qaadana masaadirta waxaa uga jeeda asalka isha laga cabayo marka wax baranaysa il baa la yihahdaa shee nuur baa la yihahdaa masaadir baa la yihahdaa iyo wixii lamid ah waa meeshaad ka qaadanaysid wax cilmi kale ka qaadanaysid okay saddex baan sheegnay masaadirta adduunka ama inta muslimiintu meelaha ay wax ka qaataan kuwa saxan ah saxanay kuwa khaldanba on waa saddex masdar weeyaan soo sax maa masdarka koowaad ama isha koowaad maxaa nili maxay tahay kitaabka iyo sunada qaala allahu wa qaala rasuulu masdarka labaad waa maxay ay dadku ka qaataan qaarkood caqliga inay asalka ka dhigaan caqliga oo aasaasa ishoodu waa caqliga weeyaan sidaas daraaddeeda cilmulkalaam markaad baranaysiin iyo mutuunta cilmukalaamka ka hadlaya kutubulcaqiida oo cilmukalaamka la yidhaha caqima loo bixiyey waa nasiib ayaan daro in iimaankii iyo cilmiga caqiidada islaamka la yidhaha cilmulkalaam waxay asalka lagu bilaabaa caqlu alcaqlu yaktadi kada alcaqlu yuujibu kada waa mustaxiilun caqlan kada a ah, caqligu tan waxa mustaxiil kan caqligaa waajibinaya kan caqliga ogol iyo wixii lamida masterka sida loo yaqaano magaranaysaa shayalka marka la qaybinayo shay caqligu waajibinayo shay caqligu diidayo shay caqligu isku khilaafayo oo jaa-isu tarafeyn ah kaasaa markaa la isku khilaafsan yahay maxaa geen raacina shayga caqligu banaynaya uu banaan yahay marka muhim waxaan uga jeedaan waa masaadirtooda kamid tahay dadka falaasifada ahlu kalaamka ayaa asal waxaa u ah inay caqliga aasaas ka dhigaan manhajtaas eh, waa manhaj dalaal ah weyaan walaa shaka fi dalik haddaan caqli keliya caqligu ugu filaan lahay rusushaba uma baahneen eh, caqliga nagaan maarta nin walba caqligiisu maali lahayo si caqligu tusoo iska raaci lahaa dadkuna isku caqli ma aha caqligu ma aha wax daabitaysa mar u tilmaan masterka saddexaadaan sheegna muxuu ahaa ya eh, maxaa nidi riyaadiyaat riyaadiyaat waxaan uga jeednaa waa riyadaad waa la yihahdaa waxa weeyaan manaamaad qofku hurdada iyo nafto ruuxaaniyaadkoo la tarbiyeeyo qofku inta la nafta la layliyo la layliyo meesha caqliga laga layli lahaa waa isla tiraysa horta marka koowaad wuxuu kuleeyahay ninka masderka kale oo khuraafooyinku iyo kulaatu suufiya ay ka qaataan waxa weeyaan kitaabka xagga dhig sunnada xagga dhig caqligana xagga soo dhigo sheekaaga ku tarbiyanay waa inuu ku geliyaa layli ku laylayaa markaasaa waxaa qaacido u tahay man ictarada calaa shaykhihi durida min raxmat illah sheekiisa ninkay ka hor yimaada naxariista baa laga fogayaa markaasaa lagu leeya ninaan sheekh lahayn shaydaan baa sheekh u ah nin aan sheekh lahayn baa sheekh ah mane waxa weeyaan lagu indhatiraal doonaya ada fikri marka hore waxaa lagu leeyahay kun amaama shaykhika kalmayiti amaama kaasili shaykhaaga hortiisa waxaad noqotaa si nin mayd ah oo la maydayo kale sawra baa ku gadgadiyey caqliga xagga dhigo waxyaalaha ka dhigo man qaala lima laa yuflix sahni maxay sabab ku dhacday qofka yihahda maba liibaanaan u leey macnahed waxa wey halaguna tiro fekerkana halagaa tiro qaala laa qaala rasuul ha oranin waxa weeyaan sheekha iska dabagala adiga maarta taas waxa weeyaan waa riyaadiyaad waa lagulaylina marka lagulayliyo cajiin lagaa dhigo hadhowet waxay noqonaysaa masterkaagu waxa weya qalbigu waxuu ii sheegay xalay waxaa hurdo laygu tusay waxaa magaranaysa la ii waxyooday waxaa la ii ishaaray ishaaro waxaan ku arkay masterkiisu taraqigu noocaas buu noqonaya marka waxay kuleeyihiin fikrad ah maba gaaraysid ba macaarifta runtaa oo xijaabka lagaa furay cilmu ladun cilmila ma gaaraysa adoon dhaha istirin madaxa maskaxda imaanka fikradaha xagga dhigato yani qaar la ma jirto markaa kabacdi waxaa lagu furaa cilmi la yihahdo baxru buxuur adaalacataa ah, iska dhexgeli oo dadkuba aysan garan karaynin cilmu ladun la yihahdo taasina waxa weeyaan waa masdaru dalaal weyaan khuraafaat iyo ma garanaysaa baxru buxuur iyo waxaan maaragtay sal lahayn waa masder masaadirta kamid a ah marka marka daalibka la tarbiyeynayo asalkaba waxay ku xiran tahay horta laynka o galow raaco magaranaysa ayay ku xihantah marka haddaad laynkaas gashid caqligana falsafi iyo sufustaa iyo ma garanaysaa waxaa la yii wuxuu yii waxaa la yii wuxuu yii maanta ma akrinaysaa kan haddaad gashidna waxa weeyaan khuraafo iyo maaragtay sheekh hebelka dabawareeg iyo eh, qulubtayda lala socdaa iyo sheekh hebel baa ayaa toosh ugu haya iyo weligaa ka bixi maysa iyo khuraafaadka noocaas oo kale a masl dalaal weyaan iyo tasawur iyo khuraafooyin laakiin wadada xaqahi ah waa maxay oo rusushu iyo ambiyadu la yimaadeen waa qaala llahu qaala rasuuluhu weyaan imaam shaafici baa saas weyaan alcilmu qaala llahu wa qaala rasuluhu aw cilmu xadathana wamaa siwa dalika fawasaawis shayaan waxa weya waxaa noo sheekeeyey hebel baa noo wariyey oo nabigaa laga wariyey weeyaan waa wixii nabiga laga wariyo nabiguna jibriil ka wariyo jibriilna ilahay uu ka wariyo subxaana wa tacaala oo rususana lasoo diray hada huwa sanad sanadka saxiixa kaas weeyaan wadada qaaday mualifku raxmatullah alay waa leey khulaasat lqowm masaadirtaasi saddexdaa haw ku xujiyay masderka inuu ka hadlo masder taraaqi xaggee baan ka qaadanaynaa cilmiga sharciga ka qaadanayna markaasu wuxuu leeya raxmat ullaahi calayhi kun waxaad noqotaa ayuha aalib calaa jaadati salafi saalix waxaa lagu qaadaa wadadii salafkii wanaagsanay horaan ufasirnay waa maxay salaf ama salafi waa maxay casharkii horaa ku tilmaama kun waxaad noqotaa salafiyan daalibcilmigow mid loo nisbeeyo loo tiiriyey salaf noqo cala ljiaadati calaa jiaadati alab alcilm wadadaa cilmiga ku doonayso wadada qaadayso ha noqoto maata wadadii salafu saalix salaf saalix xisbi maaha gruub maaha koox malaha waxa weeyaan waa wadadii nabiga iyo saxaabadu ay qaadeen weyaan ah, wadadaasi oo muslimiinta asalkoodu waa wadada ay hayaan caamat lmuslimiin ma garanaysa ahlusunna waljamaca wadaday qaadaan wadada salaf saalix asalkooda weyaan marka waddadaasi qaad baa qaad buu kuleey markaa cilmiga doonaysid markaasuu kuusii fasirayaaho kun ala ala cala ljada jaada bimacnaa waa maxay wa cala ariiqa saa darteed buu ka bedelayo ariiqi salafi saalix kun waxaad noqotaa salafiyan mid salafi loo nisbeeyey calaa ariiqi salafi saalix salafi saalix wadadiisi oo ariiqidan dambe waxaan ka bedelaynaa jihaadda saas baan ariiqi u niri ilaana waa isla macno weeya waa badalu lkulli min alkulli waxa weyaan labana waa isku mid weya labada waxaad qaadaa wadada salafi saalix salafka wanaagsanay marka salaf wuxuu ku qayday mualifku raxmat raxmatullahi calayhi inay saalix yihiin waana qeydka qur-aanku sida uu ku xiray in la yidhahdo salaf asaalix la yihahdo ayaa saxa liannahu casrigii salaf saalix salafka waxaa noolaay dad aan sulaxa ahayn baa noolaay dad xun baa noolaa waa karaysa maarta dad maxaarifiin xagga caqiidooyinka ay maarata duruuf waxban baa soo maray saddexda qarniyo qarnigii nabiga ah qarnigii saxaabadii iyo qarnigii taabiciintii iyo taabi aimatu aimat lmadaahib alarbacana quruntaas bay ku jiraan wadadaasi dadka joogay guddigood malaayig dhulka socoto maysan ahayn ah, wadan guddigoodna alxaq maysan wada ahayn laakiin waxaa loo jeedaa ciddii ku tiir wadadii nabiga qaaday sidaa darteed baa salafu saalix ayaa loo leeyahay salafkii wanaagsanaayo ilaaliyey caqiidadoodii iyo manhajkii nabiga calayhi salatu salaam wadadiisii qaaday oo saxaabadii iyo taabiciinta iyo taabiciintooda kooxda noocaasu qaade qaadeen kooxda wadadooda ka qaado cilmiga raac oo oo min asaxaabati ah salafu saali wadada qaad salafu saalix qaad salafkii wanaagsanay oo min asaxaabati ah mintaani maxay noqonaysaa waa bayaaniye waa maxay salafu saalix saalixda yiri kala mid tahay markaasuu salafu saalix waa saxaabadii nabiga weyaan kuwaasoo min asaxaabati uu fasiray saxaabadii nabiga ah, calayhi salaatu wasalaam oo min asaxaabati saxaabadii nabigeena calayhi salaatu wasalaam saxaabada rasuulkeena waa la garanayaa calayhi afdal salaati wa aska tasliim oo min asaxaabati saxaabadii ah iyo faman bacdahum ciddii saxaabada nabiga ka dambaysay oo cidda ka dambaysay ay noqonaysa markaa taabiciinti soo ka bacdina taabici taabiciinti baa ayaa igu yahay iyo faman bacdahum oo nabigu khayru lquruuni qarni uma aladiina yalunahum uma aladiina yarunahum quruuntu yidhi baa ayaa asalka ah inta kalena waa inay dabagaraan quruuntaasay dabagaraan wsaabiquuna alawaluuna min almuhaajiriina walansaar waladiina itabacuuhum biixsaanin ba ilahi ma kuwa horreeyo muhaajiri ansaara iyo kooxda wanaagga ku raacay ciddaan wanaag raacinin wada wanaagga aan ku raacinayo wax kala weya kooxdaas baa ilahay wuxuu u sheegay inay gaareen ujeedadii la rabay oo ah ilahay inuu raalli ka noqday ayaguna alla ay raalli ka yihiin subxaana watacaala ridaha ilahay baa khaasatan daalibcilmi waa kasii darayn waana la amray inaan wadow daba qaadno waman yushaaqiq rasuula min badi ma tabayana min bacdi ma lahu huda min bacdi ma tabayana lahu lhuda waytabic gayra sabiili lmu'miniina nuwallihi ma tawallaa wanuslihi jahannam wasaad masira bu ilaha yiri subxaanahu watacaala marka muminiinta la sheegay waytabic gayra sabiili lmuminiin muminiinta wadada wado qaadan leeyah almuminuuna almucarafuuna bilif wlaam waa saxaabada nabiga weyaan caleyhi salaatu wasalaam ciddii dambena ayaga un bay dabagelaysaa qur-aanka ilahi wuxuu fain aamanuu bimili maa aamantum bihi faqad ihtadaw hadday rumeeyaan dawaaiftaas waxay rumeeyeen oo kale saxaabas u rumeeyeen way hanuuneen hadday laakiin ka jeestaan fa inamaa hum fii shiqaa aayaad fara badan baa ilahay isku ammaanay muminiintana u faray inay maarata dabagalaano ayagoo weliba u ducaynayo oo odhanaya rabbana kfir lana waliikhwaani aladiina sabaquuna biliimaan ayagoo noocaas o dhan u ducaynaya inay dabagalaan ilaahu inoo dhaaf anaga walaalahana inoogu horreeyay iimaanka wadadaasi waa wadada xaqa ahoo ah wadadii ah min asaxaabati saxaabadii nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo faman bacdahum iyo ciddii ka dambaysay saxaabadaasi ka dambaysay waana kooxda loo jeedo salafu saalixa loo jeedo weeyaan oo miman dad kamid a ah, qafaa raacay afarahum raadiyaalkoodii raadkii afarahum afara saxaaba miman qafaa afarahum ay ahara saxaaba ay raaceen fii jamiici abwaabi diin diinta baabiyaalkeeda dhammaanteed saxaabada kama aysan raacin hal baab oo keliya laakiin waxaan rabaa inay baabka diinta lanu diinta dhammaanteed nabi maxamed baa la yimid alayh salaatu wasalaam nabi maxamed diinta saxaaba u diiday saxaabaduna taabiciintii bay soo gaareen saas ay soo gaarsiiyeen marka wadadaas waa in isku soo raaca oo miman dad kamid a qafaa raacay afarahum fii jamiici abwaabi diin diinta baababkeeda dhammaanteed oo min atawxiidi ah xagga tawxiidkay ka raaceen masaajiru istidlaali tawxiid tawxiidka habka loo daliishanayo ayay ka way ka raaceen iyo tawxiidka iyo walcibaadaat cibaadooyinka fiqiga iyo sida loo daliishanayo iyo wanaxwihaa wixi inta aan ahayno sulukiyaadkii iyo akhlaaqdii iyo dhammaantood waxay ka qaadanayaan saxaabada hadday zuhdinimo jirto iyo waracnimo la doonayo waa inay raacaan wadadii nabigeena caleyhi salaatu wasalaam cibaadooyinka daacooyinka nabiga ka qaateen si maarata loo cibaadaysan baabaarka dhammaantood marka waa ka raacay wadadaasi waa wadada maaratay xaqa ee daalibulcilmi haddaad tahay wuxuu kuleeyahay wadadaas qaad masaadirta kale iyo iska ilaali meelaha xiraafka ku jiro markaasuu maaragtay mualifku weliba sii caddaynayaahu u leeyahay eh, mutamayizan xaala kawnika adiga ahaanshaha adoo ah daalibulcilmiyo mutamayizan mid soocan xaala kawnik waxaan uleeyahay inaan mutamayizan sheego inay xaalta ah, kun salafiyan faacilkaas oo kunta maarata ku jira ayaa laga xaalaynaya adigoo markaad salafi noqonayso mutamayizan xaala kawnika mutamayizan adoo soocan biltizaami aahaari rasuuli lahi sala allahu alayh wasalam ilaahay rasuulkiisa raadkiisa raacitaankiisa wadadka uga socda biniaadamkan maaa maxaad uga duunaanaysa nabiga dabagal raadkiisa cidii nabiga dabagasha raadkiisa waa badbaadaya albaaba kaliya ilaahay subxaana watacala ugu dhawaa intaad callaan iyo fulaan iyo dabagelyihiin iltazim biaahaar nabiy sala allahu alayh wasalam nabiga raadkiisa qaab ma garanaysaa arrintaas markaa nin ku soocan noqo dad kale uga duwan oo aahaarta nabigu kaa muuqato maad siri doona hababka kaaga muuqan karayso yani dushada sare iyo qalbigaaga iyo baatinkaagaba intuba ha muuqato sunadii nabiga iyo aahaarteeda nabigeena calayhi salaatu wasalaam mutamayizan biiltizaami aathaari rasuuli lahi sala allahu alayh wasalam iyo wa tawdiifi sunan tawdiifi sunan waxay ku cadfan tahay biiltizaam aathaari nabiyi sala allahu alayhi wasalam ayay ku cadfan tahay wa tawdiifi wa tawdiifi sunan ay multaziman adigoo iltizaamaya ama laasimaya tawdiifi sunani sunooyinka dabiqitaankooda calaa nafsiga naftada ku dabaqo yani sunooyinka wadiifo ka dhig qofka wadiifadu waa shaqadiisa shaqada u qabto ayaa waa wadiifadiisa qofka marka sunooyinka nabiga calayh salatu slam sunantaada loo jeedaa sunan fuqaha ma ah sunada fuqahada ay u yaqaaneen suno fuqahadu maa yu maa yufaaru faaciluhu walaa yucaaqabu taarikuhu ma ah sunan hadda loo jeedaah waa almanhaj aladi jaaa bihi nabiyu sal allahu alayh wasalam wadadii nabigu la yimid oo asarkeeda luqada ahoo sunan eheed ma garanaysaa iyo wadadii la qaadaya baa loo jeeda hadda harcigmsalkuna sunadu waa midaas weyaan waa manhajka wadada la qaaday weyaan wa tawdiifi sunan adoo ku soocan bitawdiifi sunan mutamayizan biltizaam mutamayizan bitawdiifi sunan weyaan adoo ku soocan dadka uga soocan bitawdiifi sunan sunooyinka nabiga calayhi salaatu wasalaam inaad maarata dabaqdid calaa nafsiga naftaada aad ku dabaqdid wa tarki ljidaali walmira ay mutamayisan adoo ku soocan oo dadka uga duwan bitarki ljidaali muranka iska dhaafitaankiisa iyo walmira buuqa iyo yani dooda jadal iyo mira labadooda jadalka miraha almiraha waljadal asalka luada carabiga labada waa soomaliya waa muran iyo bo weeyaan iyo qarshajac weyaan labadaba magaranaysa laakiin qarshajacda noocaasahi jadalku iyo waxay kula duwan yihiin aljadal wuxuu noqon karaa mararka qaarkood jaanib xaqa ayaa gala jadalka oo walaa tujaadilu ahla lkitaabi ila bilati hiya axsan baa jaanib xasan buu leeyahay jaanib qabiixana waa leeyahay iyo jaanib laakin almiraha laa yakunu ilaa qabiixa miruwa ma noqdo dood xun mooyaane waa wixii qofku maaragtay usan kala jeclaan xaqi baatil oo iska qaradeex muran qarjaac garmaqaati hadal ma galo yani waxa weeyaan muran kaas baa la yihahda miraa baa la yihahda marka daalibulcilmi hadda arto jecjecjecjec loo murmaya waxa weyaan wada fiican ma hayo liannahu kasaabat qalbi baa ku dhacay qalbiba ka qalalaaba intuu maarata murane iyo maarata qatitacyo ku jiro cumrigiisiibuu luminayaa inta maarata muraha ku jira dadka waxaa jira tulaabulcilmiga ku tarbiyeeya inay maanta dhan maarata murmaan ah, cidka weyn cidkeeda isku taagaan ah, sida ikhyaartaas asalooshaa dadka ka cilmiga badan ma garanaysa qardadeex ah hada waxa weeyaan ma aha tanbu ma taalo meesha noocaas qofka ah waa qof maarata daalibcilmiga daalibcilmiga waa nin maarata degan sunadu ka muuqato khashyada iyo heybadu ka muuqanayso cilmigiisu anfacayo dadka u naseexeyo naseexda hadii laga qaatona waa ahlan wasal hadii laga diidona waxa weeyaan eh, sida qur-aanka ilahay ku ammaanay cibaad raxmaan eh, waidaa samicuu bilagwi acraduu canh qaalu lanaa acmaaluna walakum acmaalukum salaamun calaykum laa nabtaqi jaahiliin bay leyihin maa ah, haddii laga diidona nabadgelya go-iis waa ka qaadanaya qofka mugaadis laakiin murana iyo qashajaca arrintu ma arta dulaabulcilmiga xaqiiqiga ah jidkiisu ma aha eh, marka maalifku wuxuu ku talinaya maratay muranka uu ka iska dhaafo ninka doonaya wadada xagga inu qaado uga socnaaw dadka uga socnaa eh, bitarki ljadal bitarki ljidaal baa ohan lahaa bitarki ljidaali yani muranka iska dhaafitaankiisa inaad iska dhaaftid iyo walmira yani muran iyo buuqa iyo qaradacda iska dhaaf imaam maalik baa waxa uu yihi raxmat llahi calayhi almar almiraau fi lcilmi yuqsi lqalb muranka oo xagga cilmiga lagu murmo qalbiga u wayusiiru damin xaasidnimo iyo urkutaal iyo xumi qalbigana waa kiciyaa dadka ayuu dhaxalsiiyaa wayurisu tacasuba wa tacasuf baa lagu ay culmadu yihahdeen intaas waxaa dheerada ah, tacasub iyo madax adayg iyo xumaashada ayaad magaranaysaa ayuu sii keenaa marka qofku muranka galaa waliba daalibcilmigu waxaada xun weeya muranka qofku inuu muran leeyahy waxaa kamid a ah miraha miraha buu keeni karayaa xanta inuu dadku isxantaan qof qof uu ku dhigo maanta o maanta waxaa arkaynaa dad badan oo juhuuddoodii ku bixinaya araddu calaa fulanin waraddu calaa fulanin waraddu calaa fulanin waraddu calaa kutub waaweyn bay ka qorayaan cumrigiisiba wa intuu cibaadaysan lahaa oo ilaahay qur-aankiisa akrisan lahaa oo axaadiista nabiga xifdin lahaa oo cumrigiisa yarka ka fahaysan lahaa wuxuu ku mashquulinaya raddu calaa fulanin waraddu calaa fulanin waraddu calaa fulan waxaa laga yaabaa intaasoo kutubna maanta wax ka qorayo hebel baradintiisa yani bani aadamka radintiisa adiga lagu weydiin maayo hadduu qofku inxiraafo aad u naseexe haddaad kula muuqato wax u sheeg laakiin inaad ku mashquusho dadka kale waliba islaamka daairadiisa ku jira dhexdiisa waxba weyn maaha sheekh naasirudiin raxmat ullahi caleyhi cajilad ahaanna waa u duubanta maanta waana la qoray wiil la yihahdo abu xamsa aad darsi fiican oo usiiyey baa jira maalin maakanaas aad uga helay barnaam maaratay silsilaadkiisa maarata sheekh naasir macruufka ah fadwooyinkiisa wiil yamani aho waxaa soo maray la yihahdo abu xamsa ayaa soo maray u yimid sheekh cadnaan dhinaciisu taagan cadaan carba la joogay markaas ma garanaysaa inta u yimid sheekh naasir wuxuu ku yidhi waxaan ka imi sheekh hebel sheekh shuruuda kamid u sheegay ayaan kasoo marayo kutub baan kaaga soo qaada markaasuu ku yiri oo kutubtaad iga soo qaada maxaa ku yaalay so hebel radintiisa ku taala kutubtana waa waa radin maarata qofeed weya markaasuu ku yiri oo maxaan ka faa'idayaa radinka radintooda hebel radin hebel radin maxaan ka faa'idayaa asagoo tuxadiru naasa can bidacihim bidacooyinkiisooda dadka ubadigeysa ayuu ku yiri markaasuu shek wuxuu ku yihi eh, waxaan ku weydiinaa abu xamsa qur-aanka ma xifdisan tahay markaasuu i maya axaadiista nabiga ma xifdisan tahay la la axfad axaadiid markaasuu ku yiri limaada tutcibu dakirataka bixifdi zallaat innaas maskaxdaada maxaad u daayinaysaa dadka maaragtay gafkooda aad dabagelayso baarayso iyana haddaana radina war adiga qur-aanka ma taqaana axaadiisi ma garanaysa marka inaad mashquul ku mashquulsho bini aadamkana radinaya cumrigaaga la luminaysaa qalbigana waa kaa qalalaysaa qiyaamada lagu weydiin maayo hebel muxuusa u sameeyey adig lagu weydiin maaye maslaxadaada ka doono iyo cumrigaa ka lumin cumrigaa waxayr iska cadid oo qaali ah weyaan tilka ummatu qad khalat lahaa maa kasabat walakum maa kasabtum walaa tus'aluuna camaa kaanuu yacmaluun sida ilahay qur-aan ku yiri wa taala umadii tege wa qof wa shaqaysto le adee udhima hel muxuu a shaqaysta waxaa u sheegi karta u laakiin cumrigaa ku lumin qul kullun yacmalu calaa shaakilati farabukum aclamu biman huwa ahdaa sabiila qof walba s siba ushaqaynaya soo ma adee lagu weydiin maayo marka inaad cumriga isaga lumiso dad kale maaragtay aad mashquulshanto kaarkooda inaad gubtid iyo maaratay inaad weliba haddee waxaa wey wax daahira ma aha waa la findhicila aayar baa la fila saas buu ujeedaa waa qaarkood waa laawila lacalahum yaqsudu kada waxaa dhici kara saas inu hadalka ujeedo waxaa dhici kara ragga qaarkood waxay sameynayaan nin ragga culimaa inta utagaan o cajalada googooyaan ay isku kabkabayaan maan garanaysaa say suurad kaleba ugu sameeya cumriga intaas ku dhuminayo hadduu salaatuleil ku dukado alla ku caabudo oo dadka diinta dacwada ugu yeero ma garanaysaa baran baran buu noqon laha cajalada soo jarjarayo ma garanaysaa oo dhinaca intaa la isku geliyo qaar laga gooyo qaarkoodna la tulaabu tulaabulcilmigu waxaas inay galaan maaha waa cudur weeyaan arrintaas cumrigaagana waa luminaysaa marka qofku sida un mualifku raxmatullahi aley ku talinayo iska dhaaf buuqa iyo muranka iyo jadalka iyo qiila waqaarda iyo xanta dadka xamashadiisa iyo waxyaala lamida ah faraanta ka qaadid maarata cumrigaagu waa yaryahay ka faa oo cilmiga naafic ah iyo camalka saalix ah ku dadaal intaas baa maaratay ayaad ku leedahay muddada yarta aad haysatay marka waa noocaas wuxuu yihi raxmat ullahi caleyh mualifku wuxuu leeyahay waxaad noqotaa maarata iska dhaaf ku socnaa dadka waxaa uga socontaa raacitaanka rasuulka raadkiisa raaci dadka waxaa uga duwanaataa magaranaysaa sunooyinka inaad ku dhaqantid waxaa dadka uga duwanaadaa muranka iyo buuqa inaad iska dhaaftid iyo walkhawdi kun mutamayisan waxaad noqotaa mid u soocan yani dadka uga soocan inaad maaragtay iska dhaaftid oo ka tegtid tarki wa tarki lkhawdi weyaan walkhawdi wa tarki alkhawd dabaalashada inaad iska dhaaftid fii cilmi lkalaam cilmiga la cilmiga hadalka cilmu kalaamka la yihahdo ah, cilmiga sheeg waa manhaj masdarkii xumaayo cilmu kalaamka iska ilaali cilmigii caqiidada wuxuu bixiyay cilmu kalaam haddana waxa weyaan qiila waqaal iyo hadal bay ka buuxiyeen marka iska ilaali maarta arrintaasi ha gelin cilmu kalaamka maxaa yeele waa waa gudcur iyo madow aan baraka lahayn waktiga ayuu dadka ka lumiyaa muran iyo dood oon baad ka baranaysaa waxaa kale fa baranaysaa waxaad ka baranaysaa waxyaalahan la gaari karan in lagu yihahdo maarata lagu wareeriyo ah, asalkiisuba waa shaki lagu yihah marka horeba adoon shakin wa xaqada gaari maysa in lagu qeexo waxyaalaha qeexi mayn caqligu maxaa la yihahdaa alagaabaa inaad cumrigaaga iyo safaxaada dheer ku luubisid tacriif alcaqli caqliga laftiisa hala qeexo ah, caqligii wax qeexi lahay asagii haddii la yidhaha hala qeexo ama la tacriifin lahay alcaqlu huwa aladi yucarif wahuwa yaxtaaju ilaa tacriif ha marka muran iyo waxyaala aan dhammaanayni oo dawr iyo tasalsul oo isdaba yaalla adaad ka faa baad gelaysaa ah, adduunyada maanta wax ka ratib maye aysan jirinin oo aahaar fiican ah qofku marka waa inuu arrimahaasoo dhammaanteed oo iska dhaafaasaan sheegnay oo caqliga inaanusan asal oona ka dhiginin garaysa dadkii cilmi kalaamka galay iyo dadku waxay noqdeen saddex qaybood bay noqonayaan dadki kale qaarkood ma gelin asalba sumaalifka loo sheegi doono kooxdaas waa ka caafimaad qabeen waxbana kala maqna waxa wey caafimaad baan maarata ee ka qaadeen koox cilmu kalaamka ayay ayay dhex galeen laakiin raggaasi cumri baa alla siiyo inta tiimbadeen ayay markay urkiisa tageen oo xaqiiqadiisa soo taabteen ayaa waxay ogaadeen inay maarata laf catoobin ku hayaan wadaxuna wada qaladna ay keen ay galeen markaa culimada islaamka qaybo badan baa ka laabtay imaam juweyne ma garanaysaa xusad imaamuxarameyn iyo imaam alghazali alrazi rag fara badan ragna waxayba yidhaahdeen inta cuneen oo laqeen ay is yidhahdeen hunqaac markaasay hunqaaci waayeen xaggaasu isu taagan bu yihaahdeen marka waxyaala fara badan maxaan waa jeeday cilmigaas markay dabaasheen kabacdi bay farta dhexda ka qadineen ay yidhahdeen alla maxaan u galnay raggooda qaarkood uga saxul bukhaari unta u saaran yaha bay dhinteen oo odhanaya allow haddaan ku dhiman lahay naysaabuur duqyaashooda caqiidadooda inaan ku dhinto ayaa iga fiicnaa lahayd cilmu kalaamkaan galay hadaladay faraha badnaa islaanta duqdaah ma taqaano falsafa waxba kama taqaano khaaliqeeday taqaanaa salaadeeday dukane falsafad iyo balaayo ma gelinin waxyaalo ayada agteeda musallamaad ka ah ayaa laga yaabaa nin dham oo maarata intaasusan wax baranaya inuu asagoo wareersan yahay magaranaysa ayado ah, saas bay taqaanaa taas baa ma garanaysa inaan ku dhiman lahay baa laga qaata waxyaalaha aanan galayn ah, وma اstafadna min طuuli baxina siwa an jamacna fiihi qiila waqaala bmar baxiganagii dheeraa iyo daalkanagii badnaa oo waxaan ka faa-idnay wuxuu yii iyo waxaa la yii sheekh hebel wuxuu yii hebel waxaa la yii waxaasaa loo sheegay waa qiila waqaala nabigu raabay alayh salatu sala in allaha kariha lakum qiila waqaal waxbaa baxigii dheeraa saasa ka faa-idnay marka waxaa ujeeday kooxda inta galeen baa ilaahay ka badbaadiyey markay cumrigooda ilaahay siiyey oo cilmi ay yeesheen laakiin kooxda saddexaadi ayagoo badweynta maraya cumrigoodii dhamaaday ah, meel weliba aan gaarinin oo fasaadkiisa aan garanin inta bislaataana waa yaryihiin inta markaa maskaxdoodu waa ku wareerayaan maarata shakiyaal galeen oo eh, laga yaabo inay maaratay ilahay ka shakiyaan subxaana watacaala aayaadka qur-aanka ay ka shakiyaan jannadii iyo naarta ay ka shakiyaan samciyaadka kooxba waxay gaarsi cadaabka la sheegayo min alcadbi baa laga keenay waa ku macaasi inay yihahda maarata ah, cadaabka la sheegayo min alcadbi baa laga keenay ah, waa ku macaasi weya Eh, marka kooxdaasi waa mushkilad bay maaratay mushkilad ku tahay marka qofka waxaa salaamada u jirtaa inay maaratay qofku iska ilaaliyoba oo ka iska ilaaliyo eh, wuxuu leeyahay kun salafiyan cala ljada wa tarki jidaal walkhawdi fi cilmi kalaam walkhawdi dabaalashada iska ilaali fi cilmi kalaam cilmiga kahadlaa cilmi kalaamka dabaalashadiisa iska ilaali iyo wamaa yajlibu laka waxa adiga kuu soo jiidaya alaahaama dembiyaalka kuu soo jiidaya iyo wayasudu wayasuduka wayasudu kaa celinaya can shar sharciga islaamka kaa lecinaya aafaarta dembiga waxaa soo jeedaya waa cilmi kalaamka iyo maarata falsafadaasi sharcigana qofku waa iska hortaagaya sharcigu ka hortaagaya qaala dahabiyu raximah llahu tacaala imaamu dahabi wuxuu i alla unaxariistee imaamu dahabi waa caalimka weynaaye oo muxadidka ah cumar ibn ali caliy ibn cumar almahdi ashaafici imaamka casrigiisu ahaa waxaa la yihahdaa imaam daaraqutni daki bu wuxuu ahaay xaafid xaafid ah weliba ilahay wuxuu siiyey maska xog badan buu siiyey hadduu maaragtay shayga maqlo waxa weyaan waa qorob ka qabanahay wuxuu ku soconay rag baa jira moogta markaan saan hadda u tilmaamayay kutubtan saa u fiiriyaan baaba koobeynayaan ilahay maska xog siina koobi buu ka qaada rag baa ilahay siiyey awooddaas subxaana wa marka waxaa la yihahda waxa lamid aha qaraa'ibtiisa waxaa kamid a sheegaan culmada maarata taarikhda ka hadasha inuu wuxuu tegay dhulkaasi maarata khuraasaan fog markaasuu wuxuu maqlay laba nin oo chinese ah oo murmaya baba ohanaya maarata meeshuu jooga luqada waxba kama yaqaano waa dhegaystay laakiin waaba koobiyey waxay sheegayeen hadhowta laba nin qaaliba u tageero qaaligii baa weydiiyey markhaati maysatid markaas markhaati waa ana joogay nin carab ah inuuna fahmay in kale ma garanayo ninkii ugu yeeri buuri waa la weydiy waa la kabar rabaan ma isku haysteen markaasuna anigu ma garan ma fahmay waxay sheegayeen laakiin eragay yidhahdeen kusoo celiyay haddi ay tirahdeen waana kusoo celinayaan markaas wala kusoo celin a ka garan so waba ka garanay markaas waa fahmnaan waay baart arintusa arintu marka waxay ahayd baa ilaah wuxuu siiyey subxaana watacaala malaka oo maanta xagga xifdiga ah oo ku socnay aad bu maaa xoog badnaa imaamu daaraqud raxmatullahi caleyh marka wuxuu leeyahay imaam dahabi xaafid dahabi wuxuu sheegaya wasaxa can daar qudniy daar waxaa ka ansaxay adejeer Eh, kitaabkan waxaa soo guuriyaa dahabi waxa weyaan waa siyaru aclaam nubala weyaan mualifku aad buu jeclaa kitaabka maarata siyaru aclaam nubala oo ficlan kitaab maarata casiiza ah, weyan eh, siyaru aclaam nubala siyaru aclaam nubala eh, wuxuu leeya wasaxa waxaa ka ansaxay can daar lqudniyi anahu qaal inuu imaam inuu yiri imaamu daar lqudni maa shay-un wax ma jiraan wax ma jiraan abqada ilaya aniga laga laga necb yahay waxaan ka necbahay ma jiraan yani min cilmi lkalaam cilmiga maaratay kalaamka cilmigiisa halkaan maarata falsafada ah qultu waxaan iri cid yii cidda odhanaysa dahabi qultu waxaan iri hadduu dahabi yahay lam yadkul irajulu ninku muusan gelinin daarqudni ah abadan weligiis fii cilmi lkalaami kalaamka hadalkiisa muusan gelin wala iltidaali cilmiga murankana muusan gelinin walaa khaata fii dalika arrinkaana muusan dabaalan bal kaana salafiya maya wuxuu ahaa nin wadadii salaf raacay buu ahaa magaranaysa yani asalaf lam yaquuduu fi cilmi lkalaam wa kaanuu yakrahuuna cilmi lkalaam dabcigaas imaam shaafici baa kamid a aad bu nacbaa cilmikalaam ku nacbaa raxmat ullahi caleyh marka wadadu qaada wadadii salafka oo saxaabada iyo taabiciintu ay had weeyaan aad buu u nacbaa cilmi kalaamka mana gelin maarta imaamu daar qudi raxmat ullahi caleyh mualif marka kuwa kan hum ayagu haaulaai aladiina lam yakuuduu fii cilmi lkalaam ujeeda go-da cilmukalaamka dhex aan gelino dabaalan hum ayagu ahlu sunnati ahlu sunnadii weeyaan iyo waljamaca jama iyo jamacadaas weya ahlu sunna waljamaca waa kuwaadaas weeyaan haaulaai waa mubtadihi ahludaas waa khabarkii weeyaan oo maaratay mudaaf mudaafidaysu ah haaulaai humtan waa damiru fas waa damiru lfasli oo kuu sheego xasr ayaga unba ahlu sunna la ohan kara doonaya wa haaulaai kuwa kani hum ayaga oo keli ah ayaa ahlu sunnati ahlu sunnada ah iyo waljamaacati ahluljamaaca sunnada nabigay raaceen waijtamacuu calaa sunna sunnadana waa isku kaashadeeno way ku arooreen labada calaamadooda ahlusunna waljamaaca inay ka shoocmaan waxyaalaha munxarifiinta waddooyinka lagu talagalay sunnadii nabigay raaceen sunnadaasna waa isu bahaysteen waa isu kaashadeen jamaaca saas u noqdeen marka nin aanba sunnada raacin hadduu ahlu sunna sheegto ka war sunna nabigaba maaragtay aan dabangelin laa min xayu lictiqaad walaa min xayu lmasaadir nin uu yahay masterkiisu riyooyin iyo khuraafooyin iyo khusacbalaad hadduu sheegto inuu yahay sunna soo waxa weeyaan kunu yaddaci waslan bileyla soo ma soo lamid ma aha naxnu abnaa llahi waaxibaau soo so ma garanaysaa abnaa llahi waaxibahu rag baa sheegtay ma garanaysaa ilaahay iyo rasuulkiisa ilaahay maarata inuu alla jecel yahay una lakin ilahay subxaana watacala waa ku ogi karaa qof waa sheegan karaa lakin xaqiiqadu waa shay yani sheegashada waa shay kale weya waxyaala waa iska sheeg karaya marka ahlusunna waljamaca waxaa la yihahdaa sunnadii nabiga kuwii raacay caqiidatan wa camalan iyo kooxda ku midowday wadadaasi ayaa la yihahdaa ayaa ahlusunna waljamaca la yihahda lakin sheegashada dabaan baa iska sheegan kara magacda islaacaad ku ah iska saalinta qofka iska dhihi kara anigu anigu waada kudhihi kara anigu awli xaafidaaltu waa nooc kale sheegashadu waa iska saaranta maxaa daliil u ah maxaa caddaynaya dhaqan ahaan maiga muuqata wadadeedi ma haya hadaa waa su-aal gaala imaanaya markaasuu leeyahay kooxdaa noocaan ah oo afarta nabiga raacay hum ahlu sunnati waljamaaca almuttabicuuna ee raacaya aahaara rasuuli lahi sala allahu alayh wasalam ilaahay rasuulkiisa raagkiisa raacay kooxda nabiga daba gashay baa ahlu sunna waljamaaca wa ahlu sunnati ahlu sunada dadka sunnada dadkeeda ah ayagaa mutaysta hum ahluha wa xaqu naasi biha ayagaa dadkeedii ah dadka ugu xaqle ahlu sunada dadka ah waa naqaawat lmuslimiina muslimiinta xulkoodii weeyaan muslimiinta marka laisu geeyo leanna dad muslimiin badan baa jirto maarata ahlu qibla ah laakiin ahlu sunnadu dadka sunnada nabiga haya ee ku dhegani waa muslimiinta saafigoodii iyo xulkoodii weeyaan naqaawa min annaqiy shayga saafiga ah ee nadiifka ah ee aan la barxinin ayaa ma garanaysaa ayaa la yihahdaa ayaa la yihahdaa annaqiyu saafi min akdaar akdaar almasaadir wa awxaal ahli ahwa yani ahl ahwada arrimahooda iyo hadayaanka falaasifada ayay naaqi ka yihiin saafi ka yihiin markaa muslimiinta oo saafiga weeya naqaawat muslimiin maanta wahwa kama waxba ka boodmiya almutabic waa inaad hadishee qabatiy almutabicuuna ahaara rasuuli lahi sal ly slam raadkiisa kuwa raaca weeyaan wahum ayaguna kamaa qaala sida uu yidhi weeyaan shaykhu islaam ibnu taymiya raximahu llahu tacaala shaykhulislaam ibnu taymiya ayaa wuxuu yidhi kitaabkii minhaaj sunna ee hoos ugu qoray inuu kasoo guuriyey wa ahlu sunnati adarkan maskada shaykh lislaam ahlu sunnadu waa naqaawat lmuslimiin muslimiinta waxa weeyaan waa buyuur ah weyaan muslimiinta saafid ah yana wasak ma gaarin garaafa ma gaarin naqaabat muslimiin muslimiinta saafidoodii weeya xulkoodii wahum ayaguna khayru naasi dadka ugu khayr badan weeyaan linnaasi bini aadamka khayru naasi linaas maxay ku noqdeen leanna manhajkoodu manhajkay xaqi hayaan dadkan waxay ugu yeerayaan manhajkaas ay usoo bandhigayaan kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaas khayryadi maxay ka timid ta'muruuna bilmacruuf wa tanhawna can munkar marka wanaagga ay dadka usoo bandhigayaan waa wanaag saafi waa manhaj sax oo wadada ku badbaadi lahaayeen laakiin kooxaha kale dadka waxu soo bandhigaya bidaacata musjaah yani badeeco oo oo maarata iyadoo lunsan iyo wadooyin qalad ah. ah ayay dadka kale usoo bandhigayaan marka basharka waa luminaya ama ahlusunna waljamaaca wadadii xaqa ahdo biniaadamka ugu baaqaya saas bay waxay unoqdeen khayru nnaasi linnaas ana manhajka nabiga dhexleen alayhi isalaatu wasalaam ah buu yiri maanta daahir ah waa ah maxaa khayru naasi linaasi ah, ah. ah intaha intaha kalaamu sheikh weya muslimiinta ugu horeeyey waxaa la iktizaalu kalaam hadalka in lasoo gaabiyo in erayo ma garanaysa ninkaasi u s a ayaa u qoran boggiisa bahalka ku yaala hadal lasoo gaabiyo soo ma a ah. maxaa laga gaabiyo united nation united state lagasoo gaar <laughs> united state laga soo gaaro so sax maa of america marka hadalku waxa weyaan saddexda xaraf uu soo gaabiyo waxaan ka wadaa ikhtizaal baa la yihahdaa muslimiintaa bilaabay culimadii hore hadda kitaabka lagu soo gura culimo qadiima weeyaan marka markay hadalka sheekh dhamaado waxay ku qoran ah alif iyo ha hamze iyo ha macnaa waxa ujeedaa intaha kalaamu markay rabaan inay hadalka siiwadku yihaahdeen ay soo gaabaya erek ilaa aakhirihi oo kale ayay kuleeyihin ma garanaysaa marka waa ayagaa bilaabay muslimiinta ugu horreeyay maantana adduunka aad baa loo isticmaalaa lan ereyda dhaadheer baa la diidayaa in la isticmaalo markaasaa iktizaal baa lagu sameeya la soo gaabiya marka ahwa saas wey intaha kalaamu sheikh bay ka dhiganta sheikh hadalkiisii intaas uu ku dhamaaday meeshu ku dhamaaday nacam markaasu wuxuu leeyahay maalifku raxmat ullaahi calayhi falzim asabiila wadada laazim falzim sabiila aasha ku jirta asabiila waxay bedel ka tahay idaafadii falzam sabiilahum meesha kulihaa marka saxaabada iyo salafka wadada laazim meesha kuoran lahaa ayaa mar ayaa damiirkiibu naag uga dhiga cashaas marka waa sabiil almucaraf bilalf walam waa sabiilka la yaqaano sabiila mooya falzam falzam sabiila falzam sabiila walaa tattabicu subula wadooyinka kala noocnooca ah raacinina oo fatafaraqa ay idinka kala idinka kala geyso bikum adinka can sabiilihi alla jidkiisa fatafaraqat subulu subushaas ay geyso bikum adinka can sabiilihi jidkiisa jidka ala idinka fogeynaysa yani wuxuu ka maalif inku ihahdo salafu saalix oo iyo saxaabatu nabiy iyo ahlu waljamaaca waa musalaxaad isku mid ah inuu ku raado doonaya oo wada marka wuxuu kale wada ahlu sunna waljamaca waa ayaga weeyaan almutabicuuna aathaar nabiy waa ayaga weeyaan ahlu lahar haddii lagu yihahdo ahlu lahar waxa weya isku mid weya ama isticmaal ahlu sunna waljamaaca ama isticmaal asalaf asaalix ama isticmaal marta ahlu lahar waa isku meesha weya maslaxaad isku meesha weeyaan isku meel bay kushubayaan dhammaantood kooxda marka noocaasi wadadoodu waa hal wad min awalihim ila aakhirihim waa wadada maarta nabigu la yimid alay sala sl wadada ilahi ana hada siraati mustaqiima fattabicuuhu oo hal wadaa laga dhigay laakiin masaadirta kale ama meelaha kale maa dadka qaaday waxay qaadayaan subul subushiina laka reebo leydi maaratay walaa tattabicu subula fatafaraqa bikum can sabiil an hadafka ku gaars waddooyin kale ku gaarsiin mayaan meeshii loo socday iyo yorkii loo socday xoogaa waan dadejinaya insha allah wa cunsurka saddexaad ee maaragtay qeybta saddexaad ee kamid aadaabti aalibka waxaana aladab thalif min aadaab aalibi fi nafsihi bu mualif ku jiray raxmat ullahi caleyh adabka saddexaad ee kamid a aadaab aalibu fi nafsihi waa mulaazamatu khashyat illah alla cabsidiisa ku dheg maarata qabso alla cabsidiisa markuu kuu sheegay cilmi inuu cibaado yahay arrinta labaadna masaadirti uu kuu sheegay iyo habka raaci laheed ayaa wuxuu kuu sheegayaa thamarat lcilm iyo sidaad uga dhaqmi lahayd cilmigaad baranayso meriis habkaad uga dhaqmi lahayd ma garanaysaa markaasuu ku leeyahay mulaasamatu khashyat illah aladabu thalith min aadaabi aalibi fi nafsihi huwa mulaasamatu khashyat illah waa cabsida ilaahay subxaanahu watacaala alla baqitaanka inaad laasimtid oo iyada maarata cabsi kabaqida ilaahay subxaanahu watacaala aada qabsatid wa huwa taxalli waa isku qurxinta la isku qurxiyo bicamaarati aaahiri amaara wala cimaara camaarati aahiri dusha sare in la la camiro oo lagu qurxiyo sida jawaarixda oo kale iyo walbatini hoosta sida qalbiga oo kale in lagu camiro laga buuxiyo bikhashyat illahi tacaala ilahay cabsidiisa subxaana wa tacaala iyo hogaansanka alinqiyaad lahu wifqa amrihi subxaana wa tacaala khashyadu iyo haybada iyo cadamada ilaahay jala wacala waa inuu qofka buuxdaa dushiisa sare iyo hoostiisaba waa inuu maarata qofku noocda soomaaliga mushkilaad naga haysata khashyat llahi alla ka cabsi baan leenaha taqwa taqwa llahina alla ka cabsi baanu leenaha labadiba waa alla ka cabsi lakin maxaa kula fasirna soomaaliga garanaysaa haddaad ciwaan ka dhigto hadal ka dhigtaa tirahdaa khashyat llah alla ka cabsiga kaa noqon taqwa llahi maxay ka noqonaysaa alla ka baqid iyo alla ka cabsi alkhawf kadalika waa alla ka baqitaha maxaan ku wala socnaa marka mushkilada soomaaliga marka qaarkood iskaaliyaadkii kamid taha erebixintii soomaaliya kasoo noqonaya waana eraya xaqiiqatan yani aan isku mid ahayn alkhawf waltaqwa walkhashya farq weyn ba udhexeeya junub jawaanibta qaarkood marka laga fiiriyo almuhim waa ataxalli isku qurxiyo bicamaarati daahiri dushiisa iyo jawaarixdiisa maaragtay inuu ka buuxiyo iyo walbaatini hoostiisa qalbigiisa iraadaadki niyaadkiisa bikhashyat illahi alla baqitaankiisa uu ka cabsanayo subxaanahu wa tacaala kashyadu khashyat llah hiy alkhawfu min allah almabniyi cala alcilmi wاltacdiim khashyadu wax kale ma noqoto inay ku dhisan tahay mooyaane weyneyn ilaahay subxana wa tacala ijlaal iyo cadamo ilaahay khawfku waa dhici karaysaa shayga inuusan weyneynin oo haddaad libaax ka baqdo o kale inaad waxaa dhici kara libaaxa weyneyn hortiisu qaymosan ku lahay oo wuxuu ka yimaadaa alkhawfu yaati min dacfi alkhaaif qofka baqaya cabsidiis taagaradiisu ka yimaadaa khawfka amaa khashiyadu waxay ka timaadaa min tacdiimi lmukhasha cidda laga baqayo weyneynta la weyneynay saa darteed baa qur-aanku suu inamaa yaksha allaha min cibaadi اculamaa lannahu culummadu adrakuu cadamat allah faqaadahum faqaadahum hada tacdiim khashyat allahi subxaanah wa tacaala marka markuu ilaahay qalbigooda ku weynaaday ayaa wuxuu u hogaamiyey weyneynta qalbigaahi cilmigiisii barteen oo cadamadiisii ay ogaadeen oo ilahay aqoontiisii ayaa waxau ahayd mirihii ka dhashaba wax noqda khashada ilahay aladiina yubaliquuna risaalaat illah walaa yakshawna axada ila allah waxaa keena marka ina dad ahlu macrifo ilah yaqaanihin subxaana wa tacaala oqoon leeyihi markaas waxay noqdeen ahlu khashyi ayay noqdeen magaranaysaa waayahay marka wuxuu kuleeyahay khashiyadaasi maaratay ku buuxa qalbigaaga maadaama daalibulcilma tad alla subxaana wa tacaala aqoon u leedahay qalbigaaga ka buuxi cabsidaa ilaahay muxaafidan xaala kawnika muxaafida adigoo weliba mid ilaalinaya calaa shacaa'ir lislaam islaamka yani shacaairtiisa aadaabtiisa iyo akhlaaqda iska daahirka ah adiga oo ilaalinaya shacaairta islaamka waxyaalaha daahirka oo islaamka ka muuqanayo man yucadim shacaair allah fa inaha min taqwa qulub se ilahi subxaana watacaala ilaha ogri jala wacala marka qofka waxa wey waa inuu weyneeyaa shacaairta islaamka waa inay ka muuqato nacam wuxuu yidhi adigoo weyneynaya shacaairta islaamka adigoo weyneynaya muxaafidan adoo ilaalinaya calaa shacaair islaam islaamka shacaairtiisa aadaabtiisa daahirka adoo ilaalinaya waa jamcu shaciira iyo wa idhaari sunnati sunnada adoo muujinaya oo adoo xaala kawnika mudhiran lisuna yani sunada muujinaya iyo wa nashriha sunnada faafitaankeeda sunnada muujitaankeeda iyo faafitaankeedu suurtagal ma aha in la helo ila bilcamali biha wadacwati ilayha in ayada lagu dhaqmo dadkana loogu yeero mooyaane marka waxuu ku waidhaari sunnati wa nashriha sunnada muujitaan muujitaankeeda iyo faafitaankeeda aada ku muujinayso bilcamali bisababi lcamali biha kudhaqan aad ku dhaqmayso iyo wadacwati ilayha adoo dadka ugu yeeraya adigana waa ina kaa muuqataa hadigii nabiga dadka kana waan ugu yeertaa daalan xaala kawnika daalan adoo ama tusinaya cala allahi ilaahay dushiisa dadka tusinaya bicilmika aqoontaada ilaahay dadka ku tusinaya iyo wa samtika qaabkaaga iyo wa camalika dhaqankaaga yani yasaan runku dacwadu kaa noqonin dacwa kalaamiya faqad laakin waxay kaa noqoto dacwad adiga dhan kaa muuqanaysa qaabkaad u labisan tahay kaa muuqato anta min ahli sunan maxa weeyaan noocaad u dhaqmayso ha kaa muuqato anta min ahli sunan wa min ahli aahaar habkaan uhadlayto adaka ku kaa muuqato inta waxaa lagaa doonayaa inay maarata dacwadii maarata kaa muuqanayso aahaarta nabiga waa cilmigii mirihiis manhajkii mirihiisa weyaan waa inuu ku tairiya manhajka cabsida ilaahay iyo hadyigii daahirkaayo kaa muuqda intaba markaasu ui muxaafidan shacair islaam wa idhaari sunati wa nashriha sunada adoo maarata faafinaya bilcamali yani bisab camal iyo bilcamali biha bisab camali biha iyo wadacwati bisababi dacwati dadka ugu yeeraya ilaha ayada xaala kownika aad tahay daallan mid tusinaya cala allah alla dushii dadka oo tusinaya bicilmika adiga dhaqankaaga aqoontaada ulahaa bicilmika aqoontaada iyo wasamtika qaabkaada iyo hay-adaada iyo wa camalika dhaqankaaga fiiri qofku qayb waxa waa cilmigii oo bandhigayo dadku sheegay qaybna waa samtigiisa hay-adiisa ma garanaysaa ka muuqanaysa ninka cilmigaa lehi oo ilaah ka cabsanaya samtigiisa lagu garanaya ah, hadduu yiraahdo maaragtay ahlu sunna ahaayo shanaa u yeelaya waa xaliiqu laxi garka waa soo xirta waa musbiru malaabis waxa weya baal isku dheganna waa soo qaata toosaas ma garanaysa niigtayna waa isku soo taagay dadkana wuxuu leeyahay ma waana min ahli sunna hada hadigiisa ma ka muuqanaysa sunada aahaartii nabiga ma ka muuqanaysa waxaweyaan hadigii nabigu waxa weyaan simadiisa qofka ay ka muuqanaysa inta waa loo bahanya sax ma ahan dusha saro kaliya maaha qof waa inuu si mutawaasi sida sheeku sheegayo dushiisa sarena waa ina ka muuqataa qalbigiisana khashada waa ina ku jirtaa carabkiisana waa ina ka muuqataa falkiisana hada waa insaan saxiixa weyaan ma garanaysa ma garanay dhinaca kale waa qalab inuu qofku haybadii keliya ka muuqato islaamka iyo hadiga ahaafaarta ka muuqanayso dhaqanka inuu ka khariban yahay fikriga inuu ka khariban yahay ayada waa nooc kale weeyaan oo ilaahay subxaana wa tacaala ma doonayo dusha sare oo kaliah ee dusha sare iyo qalbigoosa labada magaran marka mualifku wuxuu rabaa manhajka mutawaasinka ee qofka daaciga ah aalib cilmiga ah oday qaada inuu naga leeyahay daalan cala allahi bicilmik wa samtik wa camalik mutaxalliyan xalata ku isku qurxinaya birujuulati ragnimo ragnimo waxuu jeedaa geesinimo xaqa sheegitaankiisa iyo xaqa oraahdiisa iyo ku dhaqankiisa laabudda an takuuna shajaacan rajulan waa inaad nin tahay maarata oo aada ilaalisid xaqi iyo sida u yahay adoo marka mutaxaliyan isku qurxinaya birujulati ragnimo adoo isku qurxinaya iyo walmusaahalati sahlitaan fi fii makaani meel waxay kaaga baahan tahay gayaasinimo iyo adadeg meelna waxay kaaga baahan tahay fudayd bay kaaga baahan tahay qofka daalibcilmiga marka inu mutawaasinki labadiiba meesha meesha dadka la dhaqmaysid inaad af wanaagsan diinta markaa fidinaysid abiib baa tahay waa daaweynaysa dadka hadal wanaagsan akhlaaqdaada in loo soo cararo dadku aysan ka cararin maarata duruufooda kuu sheegtaan dadku ay ku heshadaan agga marka akhlaaqdaada dhinacaas loo baahanya xagga kale waxa wey geesinimo inaad xaqa ka tanaasulinin fahmaysaa ee aad tahay nin xaqiisa ku adag oo manhajkiisa ku adag dadku adag intaba waa ina tawaasunka uu leeyahay qofka wadada aafaartii haya maaragtay rasuulka caleyhi salaatu wasalaam mutaxaliyan birujuulati wlmusaahala iyo wasamti saalix mutaxaliyan bisamti saalix qaab heybad wa wanaagsan samtigu waa waxa weeyaan waa simada qofka dusha sare ka muuqanaysa saan hore usoo marnay horan usoo marnay wasamtikaan idi waa hay-adaada kaa muuqanayso waa inay hay-ad wanaagsan ay tahay saa darteeda ahlu xadiidka iyo ahlu aafaarta iyo qof markuu samtigoodu arko hay-adoodu arko ayuu ohan ninkan waa nin ahlu dharkiisa lagu garan jiray dushooda sare ayaa lagu yaqaana maarta waxay kamid tahay waxaa tusinaya aahaarta nabiga caleyh salatu wasalaam qofka ka muuqanaya waa door weyn bayna ku leedahay muhimad weyn bayna ku leedahay qof walbaba maarata waxaa lagu yaqaana shakligiis qofka ah ciidan ninka milatari yahay waxaad ku garanaysaa labiskiisa fahmaysaa ninka inuu dhakhtar yahay waxaad ku garanaysaa dharka u labisan yahay ninkaan inuu waxaas yahay waxaad ku garanaysaa qaabkiisa ninka ahlucilmigana waxaa lagu yaqaana qaabkiisa ka muuqanaysa ka muuqanaysaa marka waa muhiim weeyaan daahirka sare iyo dusha sare waa muhiim qalbigu waa soo muhiim u yahay labaduna kala maarmaan oo waa istacfiriyaan waxaa la yihahdaa maaratay qofkii shay jeclaada dusha sare ka muuqata ah, soo saa maaha kullu inaain yandaxu maa fiihi baa la weel walba waxa ku jira ayuu dhiidaa baa la yihahdaa haddii marka qofku ay xubu rasuul ay ku jirto waxa weeyaan xubbu zayihi wa malaabisihi baa ka muuqanaysa lebiskiisii iyo magaranaysa inuu jecel yahay hadduu cid kale jecel yahay ilmaha yarka fursada michael jackson midka jecel si kale u labistaa ah, dabadu maarata marar kasii daynaya oo maarata ka dhacaya leannahu yuxib qalbiga waa jirta arrintaan ah, kuwa kubadaha jecel waxaad arkaysaa maaragtay noocii o kale u soconay geesgees mid ku soconay arkay u soconay dhalku inuu ka jabo waraabeen beel ka boodaya aad moodaysa marka kooxdaasi leannahu yuxibu haaulaa kooxdaasu jeclay waa shak marka xarakadiisay ka muuqata waana shay iska dabiici marka bini aadamka waxuu jeclaado qofku ayuu jiraa si la isku dayaa inuu asaga kala noqdo marka ninkii nabiga jecel iyo saxaabadii jeceli hadyigiisa sare daahirkiisa sare door bay ku leedahay waa siday ohan jireen watuyuuru calaa ashkaaliha taqac shimbirba shimbirku maarata la nooc yahay ayuu la duulaa sidiisoo kale u ekaadaa waxaa la ogyahay labada marka raad bay isku leeyihiin sheekh shuuda kamida wuxuu oran jira war xeray cimaamadiina ha ka teginina iyo qamiiskiina maxaa yeelay waa idin kaalmeynayaan macsida idinka ilaalinayaan buu oran jira dusha sare hadiga u fiirso markaad labiska islaamka wato aqali shay waxaa isleedahay war nin aan islaamtaa lagu jeeda xeshoo baa isleeda maradan ku kaamayso laakiin markaad maal isku soo dhejiyo dadka yaa kaa yaqaan garxeer aad tahay dadka yaa kaa garanaya soo saxa maa marka wuxuu oran jiray waa idin kaalmaynaysaa cimaamadiinu iyo maarta iyo khamiiskiinu waa idin kaalmayna aq waay ku kaalmayn inaad maarta garansi baad leedahay markaas waa in baad maarta ayaa socon karaysaa saa darteeda tacfiiraad bay ku rumaysaa qofka laylintay ka qayb qaadanaysaa door bay ka qaadanaysaa laylintiisa maaragtay wado door bay ku leedahay mualifku wuxuu tilmaamaya waa midaas weeyaan samtigaaga haka muuqato iyo dushaada wa mulaasamatu wa malaaku dalik intaa aan sheegnay dhammaanteed waxaa hantay oo gacanta ku wada haya oo xarkeedana kusoo aruurayaan oo gacanta usoo gelayaan waa khashyat llahi tacala waa ilahay cabsigiisa qofka cabsiga qalbiga ilahay cabsi gasho qofka qalbigiisa cabsi alla markay gasha ujeedaa asagaa maaragtay jawaarixdiisu waa hogaansamaysaa leannu nabigu wuxu ataqwa haahuna ataqwa haahuna ataqwa haahuna waa shar ila sabri alayh salatu wasalaam marka qalbigu waa maqwadka isaga hogaami ah asagu haduu tooso ee ma garanaysa cabsida ilahay degto yani xibnihii asaga asagay gabagelayasaa darteed niyaadku ay ka muhiimsan yihiin ee maarata dusha sareead muhiimada looga siiya walihada sidaa daraadeed qaala imaamu amed ibnu ambal imaamu axmed ibnu xambal ayaa wuxuu yii raxmat ullahi calayhi wa aslu lcilmi cilmiga aasaaskiisu waa khashyat llah alcabs ka cabsigiisu weli subxaana wa tacaala liannahu cilmigu aasaaska cabsida ilaahay buu cilmigu ku dhisan yahay cilmi waxuu ka qarxo oo wax ka anfuco dadka waa cabsida qalbiga inta la egta hada jeer saasuu daleeyahay ow raxmatullahi caleyh wa aslulcilmi cilmiga aasaaskiisu waa khashyat llahi subxaanahu wa tacaala waa ilaahay cabsidiisa subxaanahu wa tacaala alla laga baqo jala wacala falzam waxaad laasimtaa ku dhigtaa daalucilmiyo khashyat allah alla ka baqitaankiisa fi siri yani markaad hoos ahaantaada la fiiriyo qalbigaaga iyo iraadaadkaaga iyo niyaadkaaga iyo markaad keligaa tahay intaba ilaahay ka baq iyo walcanani dusha sareba wixii ka muuqanaya fa ina khayra albariyati makhluuqa waxaa ugu khayr badan man yaksha allaha tacala ilahay cidii ka cabsado wamaa yakshaahu allana kama baqo ilaa caalimin qof caalima mooyaane idan fa khayru lbariyati makhluuqa kan ugu khayrka badane huwa alcaalimu waa mika qofka caalimka ah wey ilahay yaqaana subxaana wa tacaala walaa yaib can baalika maskaxdaada yaysan ka bixin maanka ku hay weliga walaa yaqib can baalik yani maskaxdaada yaysan ka bixin ana alcaalima caalimka caalimka laa yucaddu caaliman caalim la odhan maayo lagumana tiriyo inuu min alculamaa u mid yahay ilaa idaa kaana caamila inuu yahay mooyaane cilmigiisa mid ku dhaqma walaa yacmalu alcaalimu caalimkuna ku dhaqmi ma karayo bicilmihi cilmigiisa ilaa idaa lazamathu khashyat llah alla ka cabsashadiisu markay qalbigiisa koontarolsho ku dhegto mooyaane waxa weya markasta qofka waxa weeyaan cilmi kuma dhaqmi karayo marka waa waxa u hogaamin karaya miraha dhaqanka waxa weeyaan waa wa waa allakabaqitaankaas weyaan waasnad alkhadiib albaqdaadiy raximah llahu tacala khadiib albaqdaadi wuxuu sanadkiisa kusoo kaxeeyey bisanadin fiihi latiifa sanad yani aada cajiib ah oo wanaagsan o ay latiifo ku jirto yani waxyaala laya cajiib layaab laha ku jira sanadkan isaga tilmaami doona waxay tahay latiifadaasi maarta Eh, sanadkaas wuxuu soo kaxeeyey eh, fiihi latiifatun isnaadiyatun latiifo oo sanadeed ku jirto yani latiifo waxa weya wax cajiib ah hab cajiiba ah kusoo arooray sanadkiisi waa birawaayati aabaa-in tisca sagaal awowyaal baa laga wariyey aabayaalkaad ujeeda waxa weyaan wiilal baa waxay ka wariyeen ninba aabisu ka wariyey ilaa sagaal asal baa xadiiska la iskasii sii wariyey nin walba uu leeyahay baa ii wariyay marka waa wayarta in la helo yani oo cilmigaas ka dhaxlo hebel ba aabbahay baa ii sheegay aabbahay wuxuu yihi awogii baa ii sheegay awogey wuxuu yihi awogiisaa isi sheegay awogi wa awogi kalaa isi sheegay awogi kale wuxuu awoga ii sheegay ilaa sagaal laga gaarayo marka waa waa cajiiba weyaan isagaa saas ku kala wariya nin walba uu leeyahay xadathanii abi anigana aabbahay baa ii sheegay ana aabbahay baa ii sheegay ilaa ay ka gaarayso cali bin abi aalib riwayadaas kusoo waday waa isna riwaayada soo kaxeeyey biriwaayati aabaahin tiscatin abayaal sagaala iska wariyay qaala wuxu abarna waxaa noo warama abufaraj cabdulwahaab ibnu cabdilcaziz ibnu xaarif ibnu asad بن layf بن sulaymaan بن ibnu sufyaan ibnu yaziid ibnu ukayna ibnu cabdillaahi atamimiy min xifdiibuu ka wariyey xadiiska uu ka wariyey abufaraj yani ayaa xifdiu ka wariyay qaala wuxuu yihi abufaraj samictu abi aabey baan ka maqlay yaquulu asagoo odhanaya aabena samictu abi aabey baan maqlay yaquulu asagoo samictu waxaan maqlay abi abe yaqul wuxuu ohanayay abi samictu abi abe baan ka maqla yaqul wuxuu ohanaya samictu abi aabeh baan ka maqla yaqul wuxuu ohanaya samictu kalena samictu abi abe baan ka maqla yaqul wuxuu ohanaya abaha kalena samictu abi abe baan maqlay yaqul asu ohanaya samictu can cali bn abi aalib cali bn abi aalib baan ka maqlay sagaal baa iska warinaya abayaal noocaas oo sagaal weliba oo maarta abi iska warinaya samictu waxaan maqlay cali bn abi aalib oo yaqul ohanaya hatafa cilmigu wuxuu u yeeray bilcamali ku dhaqan qofka cilmi bartay cilmi wuxuu leeyahay warkaala nih ku dhaqan waad baratay hatafa alcilmu cilmigu wuxuu u yeeray bilcamali camal ku dhaqan ba u yeeray fa in ajaabahu camalkii hadduu yeelo oo maaratay uu ku dhaqmo qofka cilmigii habata cilmigu waa sugnaanaya waana barakoobaya wailaa haddii kale irtaxala cilmigaasi waa guuraya qof markuu cilmi barto cilmigiisu wa ku sugnaanay waa dhaqmay hadda ku dhaqmin waay soo maa irtaxal alcilmi cilmigaas waa waa guuraya maganasa waa iska tegay imaam buhaari baa laga warin jiray markuu xadiis xadiis kastaan soo kaxeeyo uu dhihi jira maarata salaad baan ku ag dukaday ma garanaysa waan dukan jira laba ragcado imaam axmed xambal baa culamada wax ku dhaqmi jira wahada lafdu lafdakan binaxwihi asagoo kale marwiyu can sufyaan thawri baa laga wariyey sufyaan thawri baa laga wariyay ilah waxaan weydisanaya subxana wa tacaala tawfiiqda